صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بالحبل الممدود أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلهي سبحانه وتعالى أيام هدله inaga dhigay dad muslimiina jecelna inay diinkooda waxtaraan ilaahayna subxaanahu wa tacaala siduu jeceliya u caabudaan intaa kadib ummad walba mustaqbalkeedu wuxuu ku xidhan yahay ubadkeeda iyo tarankeeda ninka wadaadkii caalimka ee muslimka ah wanaaggii iyo uu ka tegay iyo qiimihii uu ka tegay wuxuu ku xidhan yahay ardaydiisa nin walbo wanaag amaamuda ama abuura wanaaggaa inuu sii jiro oo uu biyo dhigo waxay ku xidhan tahay kolba taranka uu ka tago iyo ubadkiisa iyo ardaydiisa caawo waxaan wax yar iska xusuusanaynaa in sha allahu tacaala masalada la yidhaahdo tarbiyat اlawlaad ummad muslimiinoo aada u ballaadhan ayaa waddankan aynu joogna ee kenya ku nool ummadda ubad badan ayay dhashay waana tarantay ubadkeedii mustaqbalkiisi inaan wax iska nidhaahno amaan isxusuusinno waa shay laga maarmaan waxayna culummadu ijtimaaca ka hadla cilmiga ijtimaaciga ama khudadka istaraatiijiga kulligood isku waafaqsan yihiin ummad waliba mustaqbalkeedu iyo ayaatiinkeedu wuxuu ku xidhan yahay kolba ubadkeedu siduu noqdo taariikhdeenna iyo magaceennu wuxuu ku xidhan yahay ubadkeenna iyo carruurtaynu ka tagno qaabkay u dhaqanto waalidku wanaaggiisii iyo qaraba xidhiidhintiisii iyo ahalnimadkiisi wuxuu sii jiri karaa markuu ubad wanaagsan ka tago idan waxaa la odhan karaa dhibceheenna noolosha ama taariikhdeenna ama raadadkeenna wan wanaagsan oo dhan waxay ku xidhan yihiin kolba qaabkan oo dhaqno ubadkeenna ama aynu u tarbiyayno iyo qaabkay xilkii iyo mas-uuliyadda u qaataan taasi marka waxay u baahan tahay caamo iyo culumo saqiir iyo waayeelba in layska kaashado sidii ubadkaa loo badbaadin lahaa badweyntan aynu ku jiro ee inaga ballaaran ee kiristanka ama gaaladaana ubadkeena inuga badbaadsan lahay waxaa laga yaabaa marar badan inaan la isweydiinin ee ilmuhu meeshuu ku dambayn mustaqbalkiisa aroortii uun la qureeciyo loo labiso la sii daayo iskuul loo diro habeenkiina isagoo daalan uu soo dhaco ee fiigiisana la bixiyo maalinkuu xanuunsana isbitaal iyo dhakhtar la geeyo raashinkiisana meel loo saaro laakiin aan labada waalid aysan ka wada hadal ilmahan mustaqbalkiisa diineed muxuu noqon doonaa muxuuse ku beeqaami doonaa shareecadannu ubadka iyo la dhaqankiisa tarbiyayntiisa ilaalintiisa meel adag bay ka istaagtay sharcigannu wuxuu ina faray marka koowaadba ay noqon kartaa kelima iskaga baahan kartaaye in hooyada la doorbidoo la xulo hooyada ee guriga islaamiga ah lagu dhisaayo ama dhisaysa ee tarmi doonta marka hore waa in loo sahantago oo laga fiirsado oo la xulo oo la dooro hooyada markaan mashruuceeda ka soo tagno habeenka u horraysae ilmaha u calool caloolgelayo sharcigoodna wuxuu yidhi hale xirsi xidho ilmo xirsi xidhan oo ilaahay loo qabtay bisimkiisa oo rabbi la hoosgeeyey waa inuu dhasho taxsiinu lwaladi qabla wujuudihi fi dunya intuusan adduunka imanin baa sharcigoodnu ina amray in ilmihii loo xirsi xidho haweenayda habeenkay guri lagugu keenay arooska aad tahay nabigu wuxuu ina faray inaynu ku ducaysana allahuma innii asaluka khayraha wa khayra maa jabaltaha calayhi wa acuudu bika min shariha wa shari maa jabaltaha calayh gabadhii baad ka ducaysan oo waxaad dhihi ilaah waxaan ku weydiisay khayrkeeda iyo wixii lagu khalqay dabeecada ama wanaaga khayrkiisa e allah waxaan kaa magangelayaa sharkeeda iyo dabcigeeda sharkiisa ayadii baad u xirsi xidho way quraaman tahay ayadii haddana ilmihii habeenku caloolgelayo muxuu nabigu yidhi waa inaad tirahda bismi illah allahuma janibna wa janib shayطaana maa rasaqtana ilaahow bisimka allaan u qabtay galmadii hooyada oo loo galmoonayo ubadka lagu raadinhayo wy xisaabo kaleba ha la socdeen laakiin hawsha u muhiimsan waa maxay waa ubadkii baa la raadinaya marka bismi اllah allahuma janibna wajanib shayطaana maa rasaqtana ilaahayow shaydaan naga foge oo ubadka aadnasi shaydaan ka foge waa xirsi xidh hawlaha hawlo sahlanoo fudud ma aha laakiin dhallinyaradeennu iyo gabdhaheennu iyo caruurteennu markay hawshaa baranhayan adkaartaasi lecib saqiir bay la tahay laakiin wax wadan badan yaa ku xidhan idan waa ilmaha in loo xirsi xidho markii aali cimraan ilaahay ka sheekaynayay falamaa wadacathaa qaala rabbi innii wadactaha unha wallahu aclamu bima wadacat walaysa dakaru kalunha maxay tiri وإنii samaytuhaa maryama وإnii uciiduhaa bik وduriyataha min الشhayطaan الrajiim yacni waa in ubadka ilaahay looga xirsi xidho oo shaydaanka looga xirsi xidho oo ilaahay la hoosgeeyo oo ilaahay la magan geliyo ayay qodobka koowaad ka bilaabanaya ilmihii hooyadiina aad u xirsi xidhay habeenku calool gelahayana aad u xirsi xidhay waxay u badan tahay in uu khayr iyo wanaag ilaahay subxaanahu wa tacaala ka keeno nabigu wuxuuba yidhi haddii habeenka aad xirsi xidhatay ilaahay ubad kaa beero ilmaha asagaa shaydaan ma duufsado mana dhigo welig hadduu adduunka yimaado uba dhammaystira ilaahay kuu keeno waxaa lagaa rabaa inaad tarbiyadiisii iyo ilaalintiisii aad ku dadaasho maadaama wakhtuu iska yahay cishuhuna baryahan dambe uu soo degdego inaan khulaaseeyo mowduucaan isku dayo insha allahu tacaala qodobka koowaad ee ruuxa muslimkaa ah, laga rabo ilmahaasi markuu hanaqaade oo uu gaadhay inuu waxbarto ama uu aabbihii hooyo kala garto ama adduunkiisi u aqdaanto waxaa laga rabaa inaad ilaaliso diinkiisii dhaqankiisii alla ku xidhnaanshihiisii aad ilaaliso yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara ahalka laga hadlaayo waa xaasaskaada iyo ubadkaada waa inaad u ilaaliso saad naftaada u ilaalin aad ubadkaada u dhowrto saad biilkiisa iyo nooloshiisa iyo caafimaadkiisa aad uga fikiraysi ka daran waa inaad diinkiisa iyo wanaaggiisa aad uga fikirto cali bn abi aalib baa la weydiiyey aayadda tafsiirkeeda wuxuu ihi waxaa looga jeedaa callimuuhum waadibuuhum caruurta waxbara oo tarbiyayoo carbiya weeye ilaahayna ku xidha subxaanahu wa tacaala xasan albasri asagu qadiyaddaa wuxuu ka yidhi muruuhum biaacati illaahi wacallimuuhum alkhayr ilaahay aacadiisa far oo khayrka bara taa macnaheedu waxaa weye in adagu khayrka taqaano oo aacada ilaah aad ku fiican tahay haddii aadan hawshaa ku fiicnayna macallimiin iyo dad hawshaa u jajaban baaba jire waa inaad kaashato inkastoo la yidhi raganimada rag looma dhiibto haddana diinkaada iyo iimaankaada inaad axad kale u dhiibato waaba dhib badan tahay laakiin haddaan horaan adugu aabbaha iyo waalidka ay kugu gaasireen ama aysan ku carbinin bal culummada muslimiinta iyo macallimiintaba kaasho oo ilmihii meel ka soo saar waxaad ogtihiin nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi wa ina liwaladika calayka xaqa ilmahaa dashay ubadkaadu xaq buu kugu leeyahay caamada muslimiintu iyo in badanoo ka a ah bulshadeennu xaqa uu weladka waxay u yaqaanaan nooloshiisa iyo caawa meeshuu baryi lahaa iyo dharkiisiiyo aradbixiisa kow badanna iskuulkiisa iyo waxbarashadiisa waxay doonayba gaal iyo islaanima wuxuu doonaa soo bartee danba kameel erutun ah baa la fiijin weliba haweenkoodna waxay ku daraan waa isdhaafinhaya qayladooda iyo sawaxankooda iyo shiddadooda ayayba isdhaafinhaya macallinku hadduu ilmaha soo daayo xilli aan loogu talagelin waxa ku dhaca waad ogtihiin baad la socotaan bay ila tahay maxaa yeelay ilmaha in meesha lagu mashquuliyo la isdhaafiyo bay haweenkoodna badankood yaa xilkooduba yahay muxuu soo bartay iyo maxaa aakhir ah, lagaa weydiin doonaa laysma weydiiyo arrintaas waxay la tahay aad iyo aad in eh, looga dadaalo nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh carruurteenna wuxuu ihi toddoba hadday gaadhaan salaada ha la faro toban hadday gaadhaanna ha lagu garaaco intay yaryar yihiinna gogasha ha lagu kala geeyo hadday lab iyo dhadig yihiin waa in la kala fogeeyo gabdhahana qol gooni ah la seexiyo wiilashana qol gooni ah taa ujeeddadu waxaa weeye gabadhu inay ku ababto oo ay ku qaangaadho ay ku hanaqaado ayadoo ragga ka xishoonaysa oo sariiganaysa oo dhaqan dumar leh oo ragga dhacdoodana oon jiidhaynin kuwa hadda ku nool xaafadda nairobi ama isli waad aragteen foodaydu kaa gudi maayaan way ku dardari ama garweyno ama oday sideetan jira noqo ama wadaad gaabanoo boodyo gaaban noqo way ku jiidhi waxaa tahay danba kama lah maxaa lama ababinin lama tababarin hooyadeed baan tababarin aabbaheed baan la hadlin anshaxay isluubkaan la barin maalinkay indhaysatayba waxaa intii la kaxeeyey baa iskuul gaalo la geeyey wiil baa lagu laday kuray baa la garab fadhiisiiyey marka ma nin baa mise waa dhadig ma taqaanid hawshu halkaasay ka timid halkaasay ka hallowday idan nabigu wuxuu yidhi carruurtooda dhashee walaalaha ah ee iskooyo isko aabada ahaa yaryaraa in weliba xataa qaan gaadhin bui gogashaa lagu kala fogay say gabadhu dumarnimo u qaayibto wiilkuna uu ninnimo u qaayiboo loo kala xishoodo isdhexbood looma baahno nimow naagays hadduu asagu noqdo iyadna wiilo ay noqoto maxaa meesha yaalla gabadhood ragga isku ekaysiiseen ka dhexbixin maxay soomaalidu yidhahdaan wiilay dhahaan wiilo ninka asagu dumarka shaneeyana nimow naagays bay u yaqaanaa yacni dhaqankaasuu nabigu diidan yahay labada jinsi inay kala fogaadaan oy kala xaydaanna danteenna iyo maslaxadeenna diineed baa ku jirta saddex adab buu nabigu ku sheegay xadiidka asaga kow salaada in la furo hadday ku hagaagi waayaanna in la xawdiyo loo gacan qaadoo la garaaco marka saddexaadna lakala fogeeyo hooyigooda iyo baryadooda iyo gurigooda la kala fogeeyo alimaam cabdullaahi bni cumar wuxuu odhan jiray asagu adib ibnaka fa innaka uulun can waladika ilmahaada tarbiyee oo edbi oo usluubka iyo akhlaaqda islaamka bar mas-uul baad ka tahay fa adabtahu maxaa lagu weydiinayaa maada adabtahu wamaada callamtahu wa mas-uulun can birika wa tawaaciyatihi laka adugu waxaa la weydiin maxaad bartay maxaad ku tarbiyaysay asna waxaa la weydiin waalidka ku dhalay ma u jajabnayd baari ma u ahayd ma adeeci jirtay labadaa qodob wey asaguna adaa lagu weydiin bacd allahi subxaanahu wa tacaala aduguna waxaa lagu weydiiyey ilmaha ma tarbiyayso ma ku xidha ilaahay subxaana wa tacaala meel wanaagsan ma kaga soo tagtay mise intaad lugayso inbaad ka dhaqaaqday waxaa la doonayaa ilmaha ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo baryo markaad juhdi badan la timaado wixii aad la iman karta la timaado haddana waxay meeshu ka maarmaya ilaahay subxaanahu wa tacala in loo baryo habeenkii salaatuliilka loogu duceeyo oo salaadaha shantoo gadaashood aad u ducayso oo sujuudda ugu ducayso ilaahay baa awoodda iskale waxna dhumiya waxna hanuuniya adugu waxaad la iman karta waa asbaab iyo dadaal dheeraad ah laakiin awooddu biyadi illaahi subxaanahu wa tacaala rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun wajcalna lilmuttaqiina imaama salafku aayadda markay fasirayeen waxay yidhaahdeen quratulacyun waxay dhaheen waxaa looga jeedaa waa ru'yat اlwaladi wالzawjati calaa طaacati اllah il doogsigeed ilaahu ishaannada ay qabowsatoy doogsato macnaheedu waxaa weeye haweenaydii iyo aradaadii iyo afadii kuu dhaxda ood ku aragta ilahay ayadoo adeecaysa oo toosan oo wanaagsan xijaaban asturan akhlaaq leh aanse waxaan badayn deris aan dhibaynin qaraabada xidhiidhin kaa xishoon adiga ku adeeci ood wanaag ku aragto waa maxay waad qancaysaa iimaanka qanjaha ku imanhaya sidii soomaalida odhan jireen wiilkii iyo ubadkii aad dhashay waa inay waddadii ilaahay ku toosaan oo ilaahay addeecaan oy tukadaan oo salaadda uu kaaga horreeyo oo uu soonkii kaaga horreeyo oo qur-aan akhriskii khayr oo dhan buu asagu hormuud kuu noqdo markaad ubadkaadi sidaa ku aragto xaaskaadii iyo haweenkani sidan ay kuu noqdaan ishaada way dugsano waad qanci geeryadaadu waa xalaal adoon walbahaar qabin baad dhiman haddii laakiin aadan waxba tabcin meella aada wax kaga tegin taasi xisaabtan aakhara waa kuu taalla adduunkana walwal iyo walbahaar baadan la seexanayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkii maxfuudkaa ah ee saxiixaynku iyo meelo badan ku dhalinyaraduna ay xifsan yihiin kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati nin walba waa mas-uul xil baa loo dhiibay markaad u yartahay naftaadaad mas-uul ka tahay haddaad haweenay kugu soo biirtood waadhaweyd guursatayna labaabaad mas-uul ka tahay qaraabadeedii xigaaladeedii intuba mas-uul baad ka noqona xisaabo badan baa kugu soo bixi haddii marka ubad yimaadana kaba daran waxaa la doonayaa nin walba xilkiisa inuu guto hadday haweenaydu xilkeeda qabsato waa aabbuhuna xilkiisa qabsado ilmihii la dhalayna uu ku hagaaga ilmanimo ogolaado adduunkao dhan baa inoo hagaagi lahaa wax badanna inagama hallaabeen alimaam eh, saciid bn caas radi allahu tacaala canه qadiyada tarbiyaة اlawlaad buu ka hadlo wuxuu hi idaa callamtu waladi اlqur'ana wazawajtuhu waaxjajtuhu faqad qadaytu xaqah wabaqiya aladii calay wuxuu hi ilmihii aan dhalay haddaan qur-aanka baro kadibna markuu hana qaado aan u guuriyo haddii ilaahay xoolo isiiyana xajka aan geeyo beydka ilaah aan soo baro xaqi isaa raawaan gutaybu qur-aankii baan baray markuu hana qaadee shahwiya dareen uu dareemo suusan suuqa u gelin aan u gooriyo xajkana aan geeyo salaadana haduhraan baa lagu soo bilaabay haddana isagoo todobajira lagu soo ababeeyey xaqiisi waan gutay bui waxaa ii hadhay xaqa asaga aan ku lahaa xaqii anugu aan ku lahaabaa markaa hadhay oo waalidnimo ah carruurtii marka waxa u horraysay lagu weydiin aakharo ma tarbiyaysa wy wax ma bartay wy lagu weydiin mahayo hay iskuul ma geysay oo gaalo ay leeyihiin secondary iskuul ma geysay iyo berimary ma geysay balaayo ma geysay lagu weydiin mahayo waxaa lagu weydiin ilmahaada ilaah iyo rasuulkiisi ma bartay diinka ilaahay ma ku toosisay khayrka ma u horqaaday hawshaasi waa hawl muhiimo in la isweydiiyo u baahan soomaalida khaasatan waddankan ku nool qaab khaldan oo xun bay u dhaqmaan caruurtoodii iyo ilmahoodii dugsiyada qur-aanka kulama dadaalaan badankood laakiin waxay kula dadaalaan iskuulaadka gaalada ilmihii wax la soo bari war ooma hayaan wax loo soo sheegi war maalin laweydba waxaa ii yimid wiil yar oo afar iyo toban jir ah aabbihiibaa ii keenay isbuucan dhexdiisayba ahayd taqriiban muxuu ihi iskuul meeshan dhiganayay yaa waxay kaniisad baa iskale katoliga iskale markii maadooyinka caadigahaa la qaataa maado diineed la siiyo oo indhahaas ku qabaa la odhan oo biyaa lagu saydhi oo qur-aan jinnigii iyo qur-aan shaydaankii gaalaad baa lagu akriyey ilmihii baa ka soo booday kii dhalee waalidkaabaa la daba taagan oo dhi waa inaad ku noqoto wiilkii iyo aabbi hoosaystaa iyimid waa afariyo toban jir ilaahay baa hanuuniyaan u malaynayaa afariyo toban jirkeenu inta badan waxaama garto masaasad buu wataa dhaybar baa u xidhani laakiin waaba afariyo toban jir wanaagsan wey odayga baan hal sacanaanan haya adugu hadda wiilka iskuulku waa laga soo saaray iskuul islaameed oo kalea la geeyey caruurteennii qaabkaasay marka u fasaadsantao dhibkaasa haysta waalidiintii ilmahoodii meeshuu taagan yahay iyo meeshuu marayo iyo wax la soo baro midna warooma hayaan caruurtiina diinka ha la baro oo qur-aanka ha la baro oo macalimiinta qur-aanka dhigta ha la ixtiraamo oo iyaga ha la maamuuso iskuulaad iyo dugsiyo fiican ha loo dhiso meel oo basiibo ah oo muxuu aha siwid ku dilaacahayo oo yaanyuurta ku dhasho oo eygu habeenkii soo galo oo abeesooyin masadhex fadhiyaan yaan xeradii dugsiga qur-aanka laga dhigin dugsi wanaagsan oo dhagaxa oo nadiif ah oo dhaqaalo ku bixisaa waa in loo sameeyo qur-aanka ilaah waa in la ixtiraam kitaabka rabbiga iyo macalinka xambaarsan iyo ninka ummadda waxbaraya ee diinka baraya ixtiraam dheeraada ah. oo macalinka iskuulka cilmiga gaalaadka ummadda baraya ka qiima badan waa in la ixtiraam dhibka in haysta waad ogtihiin baan u malaynaya saddexda bilood ba waxaad bixisaan barhkiin siddeetan kun barbaa laba boqoloo kun bixiya barbaa boqol kun bixiya macallinkina waxaa laga yaabaa inaan wax yarba aan loo quurin maalinkuu dan sheegtana indhaha laga galo dhagaha laga raaco oo wax ixtiraamaya iyo maamuusu mar aan loo hayn ummad walba meesha iyadoo isdhigto ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhigahaya innagu haddaynu ismaamuusnoon kitaabkeenna iyo qur-aankeenna ixtiraamnoon isku isxambaarano wax badan baa inoo hagaagi carruurtan waa inoo dhowrsanaan laakiin sidan hadda loo dhaqan yahay baaba iyo dhib baa ku jira waalidka waxaa waajib oo saaran inuu aada iyo aada u daneeyo dabagalo kana firdhoonaado carruurta dhaqankeeda una soo jeedo qaabkii ay u kori lahaayeen ilmuhu intuu yar yahay wixii dhaqan iyo caado looga dhigo yuu ku weynaadaa cinda ahlilcilm waana cilmi laogyahay gaalihi islaam bay isku waafaqsan yihiin markuu yar yahay waxa lagu abaabiyo ayuu waaga dambana dhaqan iyo caado ka dhigtaa intuu yar yahay marka wuxuu bartay wuxuu u noqonayaa abci iyo muxuu ahay khuluq raasika oon hadhow laga kari doonin oy adagtay in laga rujiyo sidaa darteed intay yar yihiin waa in lagala dadaalo oo lagala dagaalamo ee ciyaarta bilaashka ah marmar ha iska nasteen ha bardoodameen laakiin ilmihii inuu shaqo la-aanba noqdo oo meelaha wareego oo wadooyinka taagnaado oo deriska dhagax tuuro oo meeluu u baxaya meelooki midna aan war loo haynin dhib buu keenayaa waaga dambena wuxuu halis u yahay inuu fasahaado balaayada wax duubsatana meelaha ay ka helaan isagoo cidla ah. heesaha iyo majaalista lahawga iyo meelaha laiskugu yimaadee xumaanta lagaga aqdaanto waa in ilmaha laga ilaaliyo aad iyo aad looga dhowro waa in laga ilaaliyo intuu yar yahay hadalka xun cayda aflagaadada jaaifada howlaha waa in lagala dagaalamo haddii kale hadhow dhaqan bay u noqon oo isagoo weynoo waayoba caratan oo aflagaadoon oo haweenku caayi oo ka yarbu caayi oo imaam iyo caalim bu higaadin hawl u taallamaha waadii uu yaraabaa lagu soo tarbiyey haddaan intuu yaryahay lagala dagaalamin caadiya dhaqan bay u noqonaysaa ibraahim annakhaci raxmat ullaahi tacala ale taabicigaa wuxuu yidhi waagaan yaryareen waalidiintu iyo macalimiintu waxay nagu garaaci jireen dhaarta wallaahi sidaa maaha wallaahi saa tahay hadday naga maqlaan waalidkana garaaci jiray oo macalimiintana garaaci jiray oo culimmadana garaaci jirtay waxay nagu garaaci jireen buui makhraatiga inaan furo waxaana arkay inaan ka makhraati ah waa nala garaaci jiray bu sababtu waa maxay hadhow markuu weynaado waxaa u fududaan inuu dhaar bilaasha ku dhaarto oo dhaar beena makhraati beena furo oo uu ilaahayba magaciisa uusan ixtiraamin oo uusan weynaynin oo uusan qadarinin baa ku badanaysa marka waa in laga hor istaago dhaarta loo diido oo shahaadadii maqhraatiga beenaadkuu furaya lagala dagaalamo hadhow marka shahaadadu inay tahay mas-uuliyad iyo xil wuu dareemaya ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisa in la ixtiraamoo la weyn wuu dareemaya laakiin shay walba haddii loo sii daayo dhib baa ka imanaya waxaa waajib ah in carruurta laga ilaaliyo la baro waxbixinta intay yaryihiin intay yar yihiin waa in waxbixinta la baro wax quuridda deeqidda waa in la baro markaad maalintii masaajid laga istaago wax laga yabo ood xooguhu shilama bixinayso asagaa loo dhiibi waxaad iyo orod wadaadkaasii miskiinkaasii dadka qaraabada ku soo booqan ama xigtada ah ama xigaalada ee kuu iman ee aa wax siinayso ubadkaa loo dhiibay ay culammadu leeyihi ilmuhu hadha wuxuu baranhayaa in uu wax bixiyo qolyaha hindida wayna gaga fiican innagaa soomaalida hawsha ayada ninka hindiga markuu wax bixinhayo ilmihiisa yara wadu u dhiibahaya wuxuu rabaa dhow inuu wax bixiyo oo wixii loogu yimaada laga helo ilmuhu waa in lagala dagaalamo waxqaadashadii culumu leeyihi waa in la baro inuu wax bixiyo loo horseedo inuu kayrkii wax ka qaatana in lagala dagaalamo haddii kale hadhow markuu waayeele ee weynaadee wax kala garto wuxuu bilaabahayaa inuu tugsado ama uu dawarsado ama dadka qaar dadka bini aadamka uu gacanta u horsado waa inuu ku tababarto khuluqa iyo dhaqankaa waxbixin oo gacantiisu ay sarraysa ah uusan ku tababarin inuu tugsado gacanta horsado waa intuu yar yahay waalidka akhlaaqda laga rabo inuu ilmihiisa kula dadaalo ayaa ka mid ah waa in lagala dagaalama beenta iyo khayaanada ee dhagarta haddii been yar lagu arko waa in lagu ciqaabo markuu yar yahay ilaa uu marka adugu kaa go-ahayo uu duurkiisa gelahayo suubanu calayhi salaatu wa xadiid saxiixa ah. haddii ahalkiisa iyo qaraabadiisa iyo carruurta xataa uu ka dareema been wuu goyn jira ruuxa asaga ilaa uu ka toobad keeno wuxuu u muujin jiray nabigu qadiyadda ayada qadiyadu weyn oo gaalnimo ku dhow inay tahay yacni waa dembiya macsiyo gaalnimo ma aha laakiin ilmuhu waa in la dareesiyo jurmiga iyo culayska uu leeya dembigu galay maalmo waa in la gooyo afka loo tiro indhaha loo gudiyo lala hadlin waridhaaf la yidhaahdo oo maxaana buusan maxaad beenta u sheegtay u noqon mahayo waa inuu xusuusto darsina u noqoto dibdaba inuusan wata ku noqon laa ba'sa in allaha kafuur raxim aabba soo dhow haddaad tidhaahdo xisaabta wuu wadahaya lcib saqiir buu u arkaya mana joojinayo markuu khalad diineed galo asagooba saqiirun mukalaf ahayn waa in loo muujiya khaladka inuu culus yahay wax loo dulqaadan kara uusan ahayn hadhow marka awshaa inuu ku dhaco waa adkaanaysa waana ka digtoonaanaya waxaa waajib in lagala dagaalamo oo aad iyo aad looga ilaaliyo quranaa usuub dadka uu la saaxiibayo carruurtuu la socon cidduu raaci saaxiibadii dadku kujeelkay ama la-oolaga waa in waalidku uu dabagal ku sameeyo haddii ilmihii aad dabageli weyday cidduu la saaxiibiyo cidduu la socon hadhowna uu balaaya keeno haddee dembiga ma adigaa galay mise ilmihii yaraa yaraahin caqli ku filan lahayn baa galay dembigu adigaa galay waxaa waajib ah ay culummadu ka hadlayaan markay ka hadlayaan tarbiyada carruurta in carruurta laga ilaaliyo cuntada zaa'idka raashinka badan dan ooma aha ilmaha hurdada badan dan ooma aha hadalka badan dan ooma aha sidaad oga ilaalin saaxiibada xunxun ayaa waxaa wanaagsan inaad ka dhowrto raashinka badan raashinka badan caafimaad darana wuu keenaa caqliga aadamahana wuu dhaawacaa wuxuu kaloo keenaa eh, in ilmahaas uusan baranin dulqaadka iyo sabirka oo hadhow isagoo weyn buuraan waxaa yii saakan quraac matag bay ahaya maxaa jira qadi ma saakan ma quraacan qadida matag baabay ahaya waxaan qabsan kara ma jiro yacni dulqaadkii iyo dadnimadii oo dhan baa ka dhimanaysa lulime biyo ku jirta iyo kalluun buu noqonaya biyaha maalinka gurana waa dhimanaya ilmaha waa in la baro mararka qaarkood bacdu salaf waxay samayn jireen qadaday ka joojin jireen maanta qadadii waa ma jirto qado oo maxaa ma jirta iska dulqaata ilaa cashada sabarkaa lagu baraaya mar baa la waayi karaa waxaana isasaareen iska socda un akownaha laga soo shubay iyo hawshan ay jaariyaadku karin hayaan mar baa la waayi karaa wixii baaba iska adkaan karaa qamaacir baa dhici kara kala jaban soo sidaa ma ah ilmihii marka waa in loo layliyo dulqaad iyo sabir taamacnidu maaha gaajaha lagu dilo laakiin waxaan oga jeedaa waa in la baro dulqaadka tilaaba tilaaba aad u qaadaan la doonayo aad wax culimadu oga digeen hurdada badan hurdada badan waktigana way dhumisaa maskaxda ruuxa aadamahana dabiin bay ka dhigta way qabowjisaa qolyahan dhakhaatiirta waxay ku leeyihin waxaad u baahan tahay yowmiya inaad seexato sideed saac haddii labaatan iyo afar saac oo sideed saac laga gooyo maxaaba kuu soo harta maxaa kuu soo hadhay lix iyo toban saac baa kuu soo hadhay cimrigaadi markaas an iyo toban sano gaadhay baa horta qalamu takiif kugu bilowday lixdan sano haddaad ku dhimato shan iyo toban sano bal ka go afartan iyo maxaa soo hadhay afartan iyo shan afartan ama afartankaasi marka rumcu ka go idan ninkii lixdan jiray meeqa saac buu jiifay cimrigiisi labaatan sanaad jiiftay toban soo musiibo maaha nin lixdan ku dhintay oo labaatan sanana jiiftay shan iyo toban sanana caruur ahaa maxaa u soo haray yacni baasha hurdada way dhib badan tahay almuhim shan iyo tobanka waxay ku dhex jirtaa lixdankii laakiin labaatan sana nin jiifa afartanna noolaa oo shaqaysanaya waxaan u malaynaya afartankaasi marka waxay isku idhacyaalaan inaad macaasi ka shaqaynayso iyo inaad bardoodamayso iyo inaad meel afka xarfinayso iyo fadhukudirir iyo bilaash wixii aad khayrhaysa waa maxay wax yar oon toban sano dhannayn wey cimrigeenni marka wuxuu noqonayaa baail bilaash idan xoog doofaar lagu eriyo iyo xoog dhaanta lagu tumi waxay dhihi jireen buu noqonaya cimrigaadi dhannaa toban sano oo waxay ta aan baa ka soo haray idan qadiyadda caruurta hurdada badanna waa in lagala dagaalamo wax yaroo maskaxooda ku filanna la siiyo raashiimaha badan hadalka badan xikmaduu qaadaa darooriyankan fara badan xikmaduu tagsiiya nin walba intuu kale ka aamus badan yahay ayuu ka sugan yahay dhahan soomaalidu culummaduna ay sheegaan kana degan yahay caqliguusuna ka urursan yahay darooriyankan badan waxaa weeye xikmadii buu tagsiinaya khaladkaadana wuu badanayaa dhacdhacaaduna waa badanaya idan arrimahaasi waa arrimo muhiima ah oo loo baahan yahay in gacanta lagu hayo waa in ubadka la dareensiiya ficilada iyo khiirada gabadha walaashii a ah waa inuu ka masayra markay xumaan samayso waa inuu ka ficlooda ka dhiidhiyo ka hinaaso waa in lagu abuuro taa maxay ka qadanka in adiga kugu arkaan waa inay waalidka ku arkaan hooyadii waalidkii markay ku arkaan asaguna hawshaasi wuu ka masayri waana ka ficloon walaashii iyo hooyadii iyo ahalkiisu inay xumaan sameeyaan haddiise laakiin adiga uusan kugu arag asaguna wuxuu noqonayaa doofaar aan damiir lahayn soomaaliya waxay yidhahdaan doofaar waxaa loo cadaabaaye ficlola'aan doofaar meel lagu cadaabina annagu maanan arag almuhim idinkaa hawshaa layda weydiin waxaa ka mid a ah waajibaadka diineed oo u muhiimsan in carruurta arrimaha diineed la baro diinta islaamka jumlatan wa tafsiilan wixii si duuduub ahaan loo baran karana waa in loo baro wixii si faahfaahsan loo bari karana oo carruurta waa in loo baraa waajiba suubanuu calayhi salaatu wasalaam xasan ibni cali oo yaroo la socdo nabigu gacan tahay ayaa timir masaajidka dhex taallo xabad ka qaata nabigu gacantuu afka ka geliyey markaasuu kasoo tufay wuxuu ku yihi miyadan ogeyn sadaqadu inaysan u bannaanayn nebi maxamed iyo aali maxamedin calayhi isalaatu wasalaam wiil yar weeye oo saqiir oon qaan gaadhin timir yara oo laaco afka geliyey oo sadaqo ahayd sadaqadoo nebi maxamed iyo aalkiisa uma bannaanayn buu nabigu u diidan yahay wuxuu rabaa inuu ku tarbiyoobo ku dhaqmo dhaqanna uu ka dhigto inuu muxaramaadka iyo wuxuu rabbi xarimay uu ka leexdo ka fogaado cumar ibn abi salama oo nabigu wuxuu arkay gacantiisu ay wareegayso xagga xidhada ka laaci ooan bisinka u qabanaynin oo muxua ah, gacantiisu ay wareegayso waa wiil yar nabig wuxuu yihi sami illaaha biyamiinika wa kul mimaa waa wiil yar oo asagu umusalama dhashay marka wuxuu horta bisinkan bisinka u qaba raashinka bisinka waa inaad raashinka u qabato gacanta midigna aad ku cunto waxa ku xigana aada cunto asalna waa sidaa shayga ku xigay xidhada dhankaada xigaa laga cunaa hal mar bay culimmadu ka soo rabeen oo waxay leeyihiin weelkii iyo saxankii haddii hilibku hal dhinac maro ama khudaartu meel kugu eh, isu marto waad laaci kartaa laakiin haddii saxankii dhan walba wax laga saaray waxaa weeye asalku inaad dhankaada ku gaabsatood ka wad haddii laakiin eh, khudaarta iyo nacfigiiba xaggaa u mar lagu dhihi maayo ma laaci kartid ninka kula fadhiya hadduu nin xariif iyo hasoo riixi hawsha ha soo celi haddii laakiin wa xariif noqon waayo waxaa xaq leedaad laacdaad xaq u leedaha muhiimadda waxaan oga jeedaa caruurtu ayagoo yaryar buu nabigu ku bilaabaya tarbiyada wax walba waa in laga saxo fuqahadu waxay iswadiyen usuuliyiintu caruurtan hawshan la faray ma ayagay waajib ku tahay mise waalidka waalidkay waajib ku tahay adaa waajib ay kugu tahay adabtan iyo akhlaaq ummadda inaad barto iyo waajibaadka asaguna waxaa laga rabaa inuu qaato u laga doonaya nabigu calayhi salaatu wa ibni cabbaas hooya qaan gaadhi y wuxuu barayaa masaaئil min acdam اmasaaئil masaaئil الqada واlqadr masaaئil الqada واlqadr innagu waxaan baranaa markaynu gaamuro oo intaan qur-aanka dhammayno abushujaca lasoo akristo ajnumiga la leefo oo meelaha waasitiyada la akristo oo kadib baa waxaa loo gudbaa masaaئil الqada واlqadr ibn cabaas oo yar oon qaan gaarin oo ay dhici karto inuu toban sanaba gaarin yaanagu wuxuu barayaa acdam masaaئil الqada واlqadr nabig wuxuu kuri sal slm ida sa'alta fas'l illah waida istacanta fastacin billah waclam ana alummata low ijtamacuu calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ilaa bishayin qad kataba allahu lak hadday doonaan ku kulmaan inay wax ku dheefiyaan wax ku taraan kulligood waxba kuma tari karaan waxna kuma siinka allahuma inuu rabbi kuu qorayba mooye hadday kulligood go-aan ku qaataan inay dhib kuu geystaan ama ku dhibaan dhib kuma geysan karaan kumana dhibi ka allahuma ilaahay kuu qoray kuu qadaray mooye maxaa yeelay waxaa la ruficat alaqlaamu wa jafat الsuxuf qalamu اlqada walqadar mar horu dhacay adoo xab iyo biyaa la qoray waxaad kasban lahayd waxaad calfan lahayd ajashaadii wixii ku gaari lahaa yacni nabigu wuxuu tusahayaa u sheegahayaa in wax walboo iman doono yahay shay qadaran oo qoobjariir iyo walbahaar badan uusan kugu imanin qadaha iyo qadarka ilaahay rumayntiisu waxaa laga faa'iidaa yaqiin iyo sabr waxaa laga faa'iidaa sugnaansho iyo deganaansho haddaad ogtahay tahay shay walboo rabbi kuu qadar inuu ku qaban axad kaa badbaadin karana uusan jirin shay walbo rabbi kuu qoro wanaaga inuu ku soo gaadhi wax kaa hor istaagi karana uusan jirin yacni waxaad ku soconaysaa tumaan adoo xasiloon oo degan baad shaqaysan haddii laakiin qadaha ilaahiy qadarkiisa aan rumaysnayn walbahaar iyo walwal baa ku baabeynaya wadna fug baa ku dili meelaad ka socotay meelaad u socotay midnaba dareemi maysa hawshaa nabigu wuxuu u barahayaa waa ilmo yar waana ahalkiisii masaailka diineed ama caqiida ha noqoto ama fiqi ha noqdo ama siriya taarikh ha noqoto ilmaha waa in la baro wa diinkiisa anfaca waajibku saaran wey waajibaadka muhiimka ah ee had iyo goor loo baahan yahay carurta in la baro waxaa ka mid a cadliga garsoorka waalidkuna waajib saaran weeye caruurtiisa inuu garsooro caadil u noqdo itaquu llaha wacdilu bayna awlaadikum nabi wuxuu ihi ilaahay ka cabsada oo caruurtiina u garsooro dhexdhexaad u noqda cadligu laba waajiboo isgarab socdo wey mid waa waajib yaalla u dhawaashayo qurbo midna waa ilaalinay dhaqan caruureed wey caruurtu hadday dareemo inaad kala jeceshahay ama aad u kala eexanayso cuqdad bay isku qaadayaan way isnacahayaan ayagoo col ah oo mid walba ka kale uu gaadayo yay qaan gaadhayaan wayna kala tegahayaan xataa haddaad mid jeceshahay jacaylka ha u muujinin kuwa kale iska qarso hoosta oga ducee wanaagga uu kuu sameeyey ka mahadnaq laakiin ayaga kale inaan dareesininbaa u wanaagsan ubadka intiisa kale waad ogtihiin baan u malayn waa laga dhararsanay nabiyullaahi yuusuf xubiga aabbihii dhibku u geystay adduunkiisa soo hawshaa lalama socdo khatar wey waalidku inuu muujiyo xubbiga badanoo ubadka qaadku uu qabo xubbigaa laguma haysto ilmaha shagaa ku kasban carruurta ayaga kale wanaagsan oo midbaa baari ah aabba hooyi kugu hayn oo wadnaha kaala bixin midna sidii nin buu kuula xisabtay inuu taagayo maxaa tidhi buu kuleeyahay markaa dee midka asaga sidii laba nin u dhaqmaysaan baan u malay laakiin midka asagoo wadnaha kaala baxaya ku diyaarsaday kaasi waad ku qasbantahay inaad qalbigaadi iyo wadnahaadiba siiso laakiin waxaa weeye waa in aan dhaqankaadi laga dareemin dhaqankaad haddii laga dareemo asagii buu dhib ku noqon waana ku baaba'aya ayaguna hadhow waa isbaabi'inayaan wayna kaa dhimanayaan inta badan ubadka isnaca ee markay waanadan kala go waxaa sabab u ah waalidiinta qaabkay ula dhaqmi jireen caddigu waa laazim adduunka marka la joogo dhaxalku qaabkay u qaybsan yaga u taallaa markay dhintaan oo kitaabka rabbigaba ku qaybsanaya laakiin intaad nooshahay waxsiismada hadalka wejiga la dhaqanka daryeelidda waxbaridda waa inaad u sinto rag iyo dumarba soomaalida waag hore waxaa ku badnaa hadda waa laga ilbaxay waa ilbax diiniyadoo wanaagsane waag waxaa ku badnaa in caruurta aan haweenka wax la barin caruurta yar ee dumarka dhadig inaan waxba la barin oo xoolaha la raacsado oy raashinka kariyaan oo masagada tumaan wiilashuna ay wax bartaan bal waagi hore waxaa badnaa carruurta wax la bari ee rag labka ah weliba kuwa doqomaday u badnaayeen waagi hore idinla kaftame soomaalida waxay dhaqan u lahaayeen midka dirac wiilka dirac ee fariidka ah ee caqliga badan ee lexjeclada badan ee fiidhoon ee soo jeeda geeliyo loda la raacin jiray iyo xoolaha loo diri jiray midka madadarka ee asagoo xoolaha fatiy ee guduunahay barwaaga ku laaya xoolaha ee wix la raaciyaba sii daaya ee meel la qaban waaga ayaa dugsiga qur-aan la geyn jiray dhaqanka hore saas u badnaa waaga dambe marka de ninka culimmadee soo baxay uu noqonhay nin aan aan caqli badnayn wuu cilmi badan yahay laakiin ma caqli badno maxaa yeelay markuu xoolihii adduunyada waxba ka qaban waayo oo xoolihii baylayay oo ummaddu la gooyey ayaa waxaa lagu maxaa la geeyey dugsi qur-aan idan inuu maskax badnaada laga yaaba xagga fahmada iyo xifdiga oo u yahay nin faahima laakiin caqli ma jiro caqligu xaynta ku ilaalin waaye iyuu diin ku ilaalinhaya wadaad baa laga sheegay ardaygu wax baray baa layidhi markuu aad wax u baray buu i sheekhana ila dardaaran waan tagaaya hadda waan waa ii dhammaatay xernimadii waxaan ku noqon waddankaan ka soo xereeyey ii dardaaran bu wuxuu ku hi wax baratay laakiin caqligaad ku maamulan lahayd xaggeed ka keeni bu waxbaad baratay anugu <laughs> waa wax ku baray buu i funuunta dhowan ku akriyay laakiin cilmiga wuxuu u baahan yahay caqli lagu kala hogaamiyo oo lagu kala maamulo oo lagu eh, agaasimo u baahan yahay muhiimaddu waxaan u jeedaa labiyo dhadigba waa in diinta islaamka isku si loo baro xoolaha adduunka lagu sin waa in loo simo cadliga marka laga hadlayo fi dunyaa kuma xidhna dhaxalka hadday gabadhu lahayd laba hal qori lahayd wiilkuna uu qaadanaya laba qori xagga dhaxalka cadiyada iyo waxsibina waalidku waa inay labka dhadig u sinaadaan nabigu ma kala qaadin ittaqullaha wacdulu bayna awlaadikum bashiiru nucmaan aabbihi markuu deerta siiyey ama addoonka siiyey nabigu wuxuu ku yidhi eh, nucmaanow bashiirow cafwan wiilka nucmaana xoolahaa siisoo kale awlaadada kala ma siisen may nabi allow nabi wuxuu waa jowr ma bannaano jooji celi waa inaad siisa mid walba waxaad siisa kale culammada qaarkoodba waxay leeyihiin baahidooda wax lagu siinaya haddii carruurtii midna ugu baahan yahay wax badan oo hanti ah midna wax yar ku filan yahay baahidoodaa lagu qiimaynaya ma aha inaan wax u siimo xagga siismada waxaa nin walba baahidiisa in la siiyo laakiin sida saxda waxaa weeye waa in loo siiyo maxaa yeeley kana hadaad kun siiso kana shan boqol siiso ninkii shan boqol la siiyey muxuu dareemayaa inuu dulman yahay asagii walaalkiina cudub baa dhexda ka bilaaban iyo dagaal baa ka bilaaban hoose odan la socodin aduguna inuu weligii u arkay inaad bahdilayso ood quurhsanayso ood qayrkii ka reebayso walaalkii aad ka jeceshahay oodan ka eexanaysuu dareemaya marka ilmihii marka la tegisa cadaawadiiaan laga abuuranin ayagan inaan laisku dirin cadligooda ha lagu dadaalo iyo garsoorka inaan loo kala exan waxaa waajib ku ah waalidiinta qadiyada ugu muhiimsana een jeclaa inaan baraarujiyo <clears throat> caruurta waa in laga ilaaliyo iskuulaadka gaaladu ay leeyihiin waalidiintu muslimiinta ooma bannaano ubadkooda iyo caruurtooda inay geeyaan iskuul gaalo ma bannaano culamada muslimiinta wax qabana anugu maba aragba laakiin dhaqankan iska wadataan waa hawl muska soomaaliyeed iskuul baa la bartaa anugu waxaan soo gaara anuguba iska da'yaar ayadoo soomaalidu ay dhahaan iskuulku waa isqool isqool isqool waa maxay waa ruux oo lageey meel lagu xidhxidhay kadibna shaydaan unbaa ka siiba oo kala tegay bay leeyihin idan iskuulku waddankeenna ka jira diin islaam wax lagu sheego malageed kalena waa lagu dhigaa inaad ogtiinba mooye diin kiristanna waa lagu dhiga ay ariyi maxaad tidhahdaa yesi ariyi labadaasaa lagu dhiga diinta islaamkii wax yaroo la ribay oo laga yaaba macallin gaalaba dhigaayo iyo midaan gaalba wax dhaamin ayaa la malmaluuqahaya tii kristankan waa lagu malmaluuqahaya ilmihii labadaba imtixaanku ku gelaya hadhow waxaan laga rabaa inuu ku baaso laba kun iyo shantii waa aan zambiya gaadhay wadaad soomaaliyeed baa wuxuu yidhi wiilkiibaa galaas iid markuu ka baasahay waxaa la weydiiyey nabi ciise ciise ma ilaahbaa mise waa wiil ilaahay yes iyo noo kala saar baa le hadduu saaro muxuu ahaa waa ilaahay waxaa weeye wuu ku dhacahaya laakiin hadduu saaro waa wiil ilaahay waa ku baasahaya muxuu saaray baa wiilkaad muxuu saarayba waa wiil ilaahay saasuu ku baasay marka waxaa ku yidhi adigaan muran ku jira ma muslim baata mise gaal adiga waalidka ah adiga ayaa u baahan in la iskaa weydiiyo inaad muslim tahay iyo inaad tahay diinka aad ka baxday maxaa ila hawshaas hawaad daylsanteen wey la fudaysta wey sheekh bakar abu zayd risaaladiisa loo yaqaana taariikhu lmadaaris ajnabiya makhaatiruha wa taariikhuha hala akriyo culamada islaamka wuxuu ka soo guuriyey ijmaac buu ka soo guuriyey waalidkii ilmihiisii yaraa ee caqli iyo cilmi ku filan aan lahayn iyo caqiida ku filan ninkii iskuul gaalo geeyay iskuulkaasoo lagu dhigahayo mabaadi gaalo iyo diin la-aan lagu dhigahayo waalidka inuu gaal yahay oo muslim ahayn bay soo guri caruurteennu iskuulaadkan geynay miyaan isweydiinaa laysma weydiiyo laysma weydiiyo kuwii inaga soo horreeyey waddankan sii jooga muslimiintana sidaan bay ahaayeen intiinay gadaal ka timidna dariiqun baad sii qaadeen iskuulaadka gaaladu ay leeyihiinee waddankeenna ku yaalla ee islu ka dhooban dhooban tifka ah ee basasku habeen caruurtii ay qulqulaan kaniisadaha u socday iskuulka ay gaaladu leeyihiin caruurta in loo dirana ma banaano in la geeyana ma banaano waalidkii caruurtiisa u dirana waxaa la isweydiin ma muslim baamise waa gaal waa masala far ku gudan tahay qaliyadaasi waa in aada looga dadaalo oo laga tashado iskuulaad islaami ah oo diinkiinni iyo dhaqankiinni ilaalinaya waa inaad dhisataan ood iskugu tagtaan ood jamciyaad iyo hay-ad samaysataan ummad baa tihiin diin leh oo dhaqan leh oo taariikh leh oo mustaqbal leh waa inaad ka fakirtaan sidaad ku badbaadi lahaydeen badweynta aad ku jirtaanna aad oga badbaadi lahaydeen laakiin saan u leenahay kenyaata iska dhiga oo isgaabiya oo dhexgala oo balaaya iska dhiga waxaan ka baqahayaa in diinta islaamka laga horey laga dareero soomaaliya waxay tiraa bidaar sibiq bay kugu gashaa bidaaradoon iska warqabin bay ku leefi xilli ay ku bilowday iyo xilli ay ku geysay midna ma taqaani nina wuxuu dhi baa la yidhi yaa dad u caqli badan u maangaaban baa nina weydi baa la yidhi dad yaa u maangaaban oo u doqonsan nimay bidaaro ku dhacdaa ila doqonsan bu maxaa deela waa ninkan ka warqamiyo xilli timiisa la quray haddii ruux ogaan karo waa kuma habeenkii markaas dee xataa barkinta waxbaa ku hadhi oo markaad qabiska qayb baa hadhi oo shalladii qayb bay la hadhi oo koofiyadii inbay la tegin madaa war hayaha waa nin iska hadlaan u malaynhaya almuhim waxaan oga jeedaa hawshaani ha fudaysanina ayadoo waagi horan waxaan xusuustaa xilli taqriiban dhowr iyo toban sano ah soomaalidu badankeed ustuulaka gala ay ka xaydaan waxya cabsadaan oo carruurta aan lagu sii dayn hadda laakiin waxay noqotay jaantaa furan bal waxaa kuu iman mid fiigii labadii bilood baa laga haystaa iga bixi waxaa laga rabaa siddeetan kun baa teraamka laa inaan shubo oo siddeetan kun maxaad ku shubi wuxuu ku shubhayaa shay aan laga warqabin ma asagaa ku islaamku ku gaaloobahaya dhibkeenna halkaasuu maraya qadiyadaasi waa in laga fiirsado caruurteenna ubadka yarirka ah ee cilmigoodii iyo caqligoodii iyo caqiidadu aysan ku fillayn waa inaan cadowgaa loo geynin bahalladaa meesha fafadhiya ee caruurta aafaynaya ee soo shaqo tagay waa inaan carruurta loo geynin ninka u geeyana aniga agtayda waxaa weeye muslim kama aha iskuul aad og tahay in caruurta caqiidada lagu aafay oo mabaadigaa loogu dhigi oo diinkii laga fasahaaday maalin dhaweed hadda nin joogo oo sharikaba degan oo nindarisnaa yaa wuxuu ii weydiiyey wiilkiisii waxaa lagu yidhi haddaadan qaybta xisada kaatoliga aadan gelaynin oodan dhegaysanayn oo marka indhaha laisku qabta sa aadan dhehaynin oo biyaha marka la sabsayday aadan qaadanaynin biyihii dambidhaaf kaayada dambidhaafka aadan qaadanaynin iskuulka fasid baa ka tahay bisha may hadda soo socotaa loo qabtay waa wiil soomaaliyeed oday soomaaliyeed wey oo ganacsado ah bisha madi haddaadan sidaa yeelin waan iskuulka waanu kaa caydhin asagii baa looydha waxaa le waxaan kuu caydhinaynaa wiilkaadaan u fiijinaynaa carruurta kaloo aafeynaya carruurtan kale joogta iskuulkaa boqolkiiba soddon muslimiin baa dhigtay yidhaahdeen saddexdii ruux saddexdii arday mid baa muslim ah intaasoo dhan mashruuc way qaataan wayna ogol yihiin wiilkaada marka wuuna aafaynhayaa dareen buuna keenhayaa marka na dhaaf ama wiilkaadu ha qaato hawsha la qaadanayo tolkii meeshay mareen ha maro way taagan tahay saaka u dambaysay waraaqda ii keenay dukumintiga ee noocaas ahay qadiyadu marka qadiyad sahlan ma aha waalidiina ilaahay ka cabsada caruurtiina diintoodii iyo dhaqankooda ku dadaala caruurtiin iyo diinkooda iyo dhaqankoodii xilbaa idinka saara aakharaa laydin weydiin xisaabta koobaad ee naftiina xigtana weyd ma aha hawl iska sahlan oo meesha buktimaha loo diri karo biilkooda iyo noloshooda iyo raashiinkooda saad oga fikirtaan si ka daran oo ka adag waa in looga fikiro diinkooda hadduu ilmahaada gurigaada kuu joogo qur-aankana aad barto markii xoogo u caqliyaystana wixii loo baahan yahay iskuul looga bahay xisaabaadka iyo juqraafka iyo taariikhda iyo kombyuutarka cusub aad barto maxaa kaa maqan haddaad hunguri iyo adduunya hawlo jidin doonaysana fuunda iyo faryaamaiyo injineerba ka dhig maxaanad kala dooni balaayadan aad u geyn qaababkaa loo shaqaystaa oo adoon iskuul gaale iyo geynin muxuu ahaayey meel ilmaha caqiida lagaga fasaadin yaad culumta maadiga ee caadiga aad ah bari kartaa gurigaaduu ku baran karaa funday baad ka dhigan kartaa guryaha dhisa injineer baad ka dhigan kartaa muxuu ahaa kuu shaqeeya xisaabahan kale ee yararka ah gurigiisuu ku baran karaa waxa meeshan loogu ordahay anugu maanan garanin kuwii boqol sano ka hor iyo toban sano ka hor ka soo baxay jaamacaadkii ayaa meelahan dowrsan waxay hayaan aan jirin marka adoo adduunyana ku khasaaray aakharana ku khasaaray adduunkaa ka tegay ubadkiinna ku adayga meelaad ogtihiin oo diinkoodii aan lagu aafaynayna waa in la geeyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala laga cabso qadiyadda ugu dambaysan kaga baxayo waxaa weeye iskuulaadka laftirkooda islaamka ee waagi hore waxaan moodaynay iskuulaad islaam baa la furay madaaris islaami a in badan laga furay oo caalam bambaasa laga furay oo meelo badan sooji ka furan oo meel badan laga furay waagi hore markay dhisahayeen ama ummaddu inay la gurmataa ay doonahayeen waxay u sheegeen ummadda in ay nidaam islaami oo toosan oo saxan ka dhigi doonaan ummaddana qaabka ku badbaadin doonaan laakiin in badanoo hadda ka mid a ayagu waxay u xuubsiibteen iskuulaadkii gaalada qaybo ka mid a qaabkooda kale usii xuubsibeen una socdaan hantidii lagu dhisay iskuulaadkana boqol kiiba sagaashan waxaa laga keenay muslimiinta laga ururiyey shay waqafu khayr u ahaa hadday doon ayagaas kaga takliifaleenu waa hawlo khaas iyo shaqo khaasa baa ka dhigtay laakiin hadday uu noo badbaadin lahay manhajka islaamka ee saliimka ah manhajka islaamiga ee saliimka ah iyo dhaqanka muslimiinta iyo carruurta diintooda ilaalin lahay wax badan bay noqon lahay hadda waxay maraysaa gaaladu xataa markay dareemeen in iskuulaad islaamiga aan la sameeyey in kuwa islaamiga la cadaadiyo carruurtooda la daadiyo madaxa lagaga istaago wax hadda soomaalidu marka u diyaarsanoo mustaqbal ah ama muslimiintaba hadda u diyarsano mustaqbala ay ku badbaadaan ama ay ku tashadeen oo waddanka way ku nool yihiin waana u dhasheen waana ka dhasheen waana ku dhex nool yihiin nin walba diinkiisa iyo caqiidiisu ilaashadaay qaabkay u ilaashan lahayn weli intay iskaga yimaadeen ma aysan ka nin baan u malaynaya nin walba waagu markuu beriyo suuqaasu ku ordaa carruurtii biilkooda iyo badalkoodii u raadiyaa iskuulla waa kusii daayaa meeshay ku dambaynna alla ogun buu le wuu sii daynaya qadiyadaasi markuu iskuulaadku dadka muslimiinta ee iskuulaadka islaamiga a ah sameeyey ha ilaaliyeen nidaamka islaamiga ah ariiqaasaa lagu badbaadi mas-uuliyadday qaadeenna ay ku hirgelaysaa hadday laakiin noqoto xaggana iskuul islaamaan dhisaaya waxaana u xiibsiiban dhaqankii gaalada iskuulaadkoodii ummaddiina way khaa'imeen diinkii ilaahayna daacadoomaysan noqonin xisaabta aakhara sugaysana xisaab adag wey waalidiinta iyo shucuubta in badanoo ka midana waxaan leeyahay qadiyadda ha la iska arko oo ha laga tashado ubadkeenu isoo ku badbaadaa waad soo qaxdeen oo adduunka o dhan baa la taagan yahay soomaliya haddaynu nahay meel walbana baahideenni iyo bugtadeenni baa taalla haddana ubadkeenni inuu bahal cuno mustaqbalkeenni uu ku xidhnaana waa musiiba ummaddan iyo carruurteedii qaabka loo badbaadin lahaa badweyntana looga badbaadi lahaa waa in la iska arko laga tasho inta la iska arkayo ama laga tashanayana waalid walba waxaa gooni u saaran ilmihiisa inuu ilaashado oo markuu iskuul geynhayo nin culamaa kala tashado iskuulka manhajkiisa uu akriyo manhajkiisa waxbarasho qaabku yahay macalimiintiisa waa inaad ka fiirsato maanta haddaad shilinkaada damca inaad wadaad la shirkoodo ama nin wax ku darsato waad weydiin waxaad yuu yahay horta waa ree hebel waa yahay yuu yaa yaqaana hebel iyo hebel baa yaqaana wax la shirkoodo oo la macaamay dhaqankiisa iyo ammaanadiisay tahay kan iyo kan weyn waaad ninkaa waxaad dabagelaysaa usbuucood ku qaadan cvgiisoo dhan baad akriyi ilaa aad ku kalsoonaato shilin u dhiibi maysid ilmahaadii marka dhallaanka ah ean caqligiisu ku fillayn caqli iyo cilmi aan lahayn ee weli qaan gaarin lubdiisa laftiisoo adkaanin seed oogu aamini intaad meel ku turto inaad ka tagto iskuulaadan ka warqamin wax lagu dhigo iyo wuxuu yahay iyo cidda iska iyo manhajkiisa midna aadan weydiin baarin ilmihii gee ka soo tag hawshaasi hawl khatara wey sheekh xasan garow howlaha lafkiisa ka warqaba aan filaya wuxuu leeyahay baryahan waxaa la xayisiyaa iskuulaadka lagu xayisiiyaa liwaadkii tayfiyaha laga bixiyaa in eh, labada gabdho isguursan karaan waxay culamadu nasixaaqa u yaqaaneen ah, laba dumara inay wax iska daayhayaan oo iyagu ra-isu noqon hayaan laba nina inay isku aadahayaan oo baashii kharibnayda dhihi jirteen khaniisnimada ay ayba sharci tahay hawshaasaa carruurtii la baraya gabadhi markii horeba haddii intii iskuul la geeyo gaal wiilkiina la geeyey gabadh gaalo u gara fadhiisatay gabadhina ay nin gaala gara fadhiisatay hadhowna toonka ay bas ka soo raacay saddex saac habeenimo iyadoo sakarada candhu tufaysan halka ay kugu timid maxaa war oga xisaaba hadee xisaabaha adduunka waxa dhacay oo dhan meel ka warqabtaa ma baylihiyey mise ayadaa isbaylihisay ilmuhu ma asagaa isdila mise adaa dilay soomaalida waxay tira ceesaan walba shilka isdheedaa shabeelka ku cuna carruurta idinku meeshaad geyseen iyo qaabkaa ula dhaqanteen baa bahalku u halabsanaya ruuxa muslimkaa adduunku maanta waa ka qaali ubadka ubad dadka lamid ma aha waa layshalabsanaya maxaa yeelay diinta islaamka ayaa waxay iska socotaa iyadoon wax wada jirin dhaqanka adduunka waxaa weeye ummad markay jabtee laga adkaado inay dhaqan ahaana u baabaado diin ahaana u baabaado oo la adoonsado isdhiibtaa lagu yaqaana adduunka laakiin islaamku haddii la jabiyo oo la baabi'iyo gormaadna ugu dambaysa annagoo tabarna kun sano ka hor kun sano ka hor taqriiban ama markaan soo gaabino dhowr boqoloo sano ka hor baa awooddaanadee la xayuubiyo oo gacanta ku dhigtay oy nagu hardamahayaan muxuu ahayey naatiyo wars haddana ayagiibaa ku noqon doonaan umayna isgeli dooneen almuhim ayadoo sidaa islaamka waa socdaa wuu faafahayaa meel walba qaxootiyihii qaxa ee yurub tagay iyo galbeed ayaa gabdhihii soomaaliya waxaad arkaysaa iyagoo maraya north america oo socdo xijaab daraacayla jiiday oo indha oo laba ilmoodoo yarar wadata waxaa kaysan soomaaliya laami bartakii jamaca aaminta ku haya wadaad canada aan ugu tago hindi ah afghanistan cafwan yaa laba kun iyo sideeddii buu ciid soomaaliya la tukaday masaajidii soomalidu lahaayeenoo toronto ku yaal wuxuu igu yidhi waa layga tijuan afka ma aqaanin wuxuu yihi afartan iyo shan sana waddanka jooga waagay soomaalida soo qaxay sagaashan iyo siddeetan iyo sagaalkii baa soomaaliya socday ugu horreybu waagaasaa noogu horraysay buu dad tukan haya oo shaqadii iyo wine houska iyo kambanigii ka shaqaynaya marka waktiga la gaadhay iska baxaay xataa haddii loo diido qasabku intuu ku weysto iska istaagi oo tukan gabadh xijaaban masjid laga aadaamayo ummad isku xidhan iyagaa noogu horreeyey bu ilaa yowmina haada intay soomaalidu yimaadeen bu weligay cid kale lama tukanin bu asaga iyo carruurtiisu waxay u yimaadaan soomaalida xaafad scarbolig aada u fog oo afartan kilomitr u jirta meesha somalida degan tahay u ka yimaadaan ciidaha jumcooyinka soomaalida kula tukada hindida iyo dadka uu ka dhashay iyo danka ma laha uu ka soo tagaa leanna waxaan oga jeedaa dadkan islaamka diinkoodii baa qiimo badan waa farad min allahi subxaanahu wa tacaala dadka ku xidhanna qiimay leeyihiin dadka marka baylahda ee jabay ee meel walba yaacahaya nin walba wuxuu doonayaa inuu qayb ka helo inuu qayb ka helo qaatuu doonaya caruurtiinni ku gacan adayga waa rasamaalkiinni waa hantidiinni waa mustaqbalka ummadda waa taariikhda ummaddan soomaaliyeed hadda waxaa lagu xisaabtamahayaa inta noolba hadda lagu xisaabtami laakiin mustaqbalka dambe waxaa lagu xisaabtamayaa waxaa iman doonayo ubadkana lagu xisaabtamaya gaaladu waxaad isu weydiisaan nimankan turkaanada ee baaba-ay ee gaajadu dhammaysta lama qaado rasmotor looma diro yurub iyo galbeed lama geeyo masaydan dhammaanaysa lama qaado kuwan diin la-aansha gaala la guri maayo muslimiin ba adduunka lagu guran dadka la qaadee la dhoofiyo boqol kiiba sagaashansa waa kuwama waa muslimiin maxaa loo guri ma islaamnimaa loo guraaya waxaa la rabaa hadhow lagugu soo celiya isagoo injiinka laga soo bedelay oo matoorkaa la soo saartay oo qolobka saaran iyo booriga saaran waa soomaaliya in hebel hebel ah laakiin mashiinka ku rakiban ee matoorka saaran waa maxay waa nin wastareno maraykana waxan macquul maaha macquul baa gacan in la gooyo suuragal maaha waa impossible wey war maaa impossible ah? yani xaqiiqa jirta w ama ku qosla ama ku qosleen ruuxu waxaa la rabaa hadhow isagoo badalan oo qayiran oo laga soo shaqeeyo lasoo habeeyo in laguu soo celiyo hadda waxaad maqlayseen dhowr soddon sano kahor waxaad maqlaysa somalia oo boqol kiiba boqol muslimiin wey hadda soomaliya maxaa ka socda boqol shan baa cristan ah baa la leeyahay boqol shan waa cristan marka diraasaad isagu wuxuu boqora boqol kiiba hal baa cristan ah maxaa la rabaa boqol boqolkii in la baabi'iyo hawshaasi way socotaa marka laidiin soo celiyo hadda marka kuwa yurub ka yimid iyo galbeed ka yimid idin yimaadaan oo kuwa shica laidiin soo celiyo iyo kuwa aan waxba aaminsanayn islaan iyo kristan baaba waxaa la soo celin kuwa aan diinba aaminsanayn waxaan o dhan u waa dhalanteed iyo sheeke barle iyo xariifnimo weeya ha ku lugu nairobi jooga kuwa sidaa aaminsan oo soomaali ah yacni waxaan oga jeedaa nin walba dhumidiisa isaga u taallaay nin walba wuxuu gacanta ku hayo ee ubadkiisa ha ku ganacday ee fara adaygo carruurtana diinka ha la baro iskuulaadkana ha lagala dagaalamo ilmo walba meesha ha dhigaysana ka warqaba ilahayna ka cabsada caruurtana ha loo duceeyo wax badan oo kamida dadaalkeennu wuxuu u baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu barakeeyo buu u baahan yahay asbaabtii haddii lala yimidna waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo togo rabbi hablii min asaalixiin ambiyadu ayagoo ambiye ay ubadkoodii leeyihiin rabbi habli min asaalixiin idan waa in caruurta loo duceeyo nabiy maxamed anas buu u duceeyey xasan buu u duceeyey xuseen buu u duceeyey usaam u duceeyey cabdullaahi bnu jacfar bin abi aalib buu u duceeyey jacfar carruurtao dhan buu u duceeyey ansaar carruurteedii iyo carruurteedii u duceeyey ubadka aad dhasheen u duceeya ilaahay u barya sadaqaad bixiya ilahay weydii ilaaliya xoole iyo hanti gacanta ka baxsha qaraabada dadka masaakiinta dhiban intaasoo ruuxuu qaraabaha u bixiya oo wax siiya idinkoo niyada ku hay rabbi inuu ku ilaaliyo ubadkiina ku xagdiyo salaaxa iyo wanaagga waalidku wuxuu saameeyaa ubadkiisa xumaantiisuna waxay saamaysaa ubadkiisa jamaaca min aslaf waxay odhan jireen markaan dembi gallo annagu aan xumaano ama ilaahay aan caasino waxaan ka dareennaa islaantayda iyo faraska iyo daabadaan saaraya ilmahayda faraskii hayiinkaa ee soconay baa jawug ku noqon islaantii raalliyada ahayd baa hadalcelin bay bilaabi iyo jalwis iyo inay dagaalantaba na waa sidee dembiga adaa gala iyada ma ah adaa rabbi subxaana wa tacala ku hadalceliyo oo caasiyey adna way ku caasiyaysaa adiga baaba ilaahay subxaana wa tacaala khaaliqa ku abra ku gacan sayday addoontii aad meerku kukan keenay inay kugu gacansaydee maxaad ku diiday addoonkaadii iyo faraskaadii iyo haweenaydii ilmihii baan ka dareemi jirayna yacni waa in la xisaabtamo dib layskugu noqdo habeenkii markuu gabalku dhaceed noqoto gurigaan ubadkii waa inaad fayoto maxaa jira maxaa laydiin soo dhigay maxaad aabbuu samayseen waa in ilaahay la xusuusiyo lala xisaabtamo saad u maqan tahay adoo daalina asturto unoo kabaha yaa allahu lagaaga siibo aroortiina si nin waa la aad orado caruurtaana isarag nin baa mal wuxuu igu yidhi carruurtaydu waxaan isaragnaa ciidaha ciidahan isaragnaa marmarna axaddaan isaragnaa ismaba aragnay bu saan u ordahayo habeenkan ayagoo jiifaan imaadaa haddana ayagoo jiifaan ka kalahaaba maalha maalmaha axadda iyo ciidaha iyo holi dhigaan isku dhimaadnaa keliya intaa muxuu ku maqan yahay calaf ay cuni lahaayeen keliya iyo adduunya badsi waxa laga inu siyaasad kale iyo xumaan kale ku maqan yahay hadalka yaanu ku badinin gabagabada waxaa weeye ubadkeena tarbiyadiisii xil baa inaga saaran si gudi si gaar waxa u muhiimsanna waa diinkoodii waxa u daranee maanta aafeeyana waa iskuulaadka leh alaga digtoonaada hada bilahi towfiiq wasalam aleykum waxat llahi tacala wabarakatu waxaa dhiga macalimiin gaala markay sharxayaan mabaadida u qayacan aabniye akhlaaqdooda in badan ba ku duuntay qadiyadaasa ka hadlay adnaan iskaga heesta calankaaba laga qaada iskuulaadka muslimiinta heesta calanka ee kenya ayaa laga qaada inagu hees calan meelya hees calan waxa la yidhaahdo sharcu ma masalada calaamadana waa masala midoo hadda aan ku dagaalami karo ama isku khilaafi karre laakiin waxaan kan aaminsanaya inay sheego masalada calamka ee wax banaan ma aha calamada heesaha loo qaadayo waynantoodu shay banaan ma aha shirka inay noqotaa laga yaaba waxaa laga yaaba dadka wahaaga inuu la yaaba wadaadka hawlaha maawri xasaan lagu yaqaanay ha ka dhagaysanina ila waxaa layi fuli xankiin ma moodo laakiin waxaan leenahay culamo muslimiintu badankood waxay dhahdaan markay cibaadada ka hadlaayaan waa cibaara can tacdiimin lishay ama waa cibaara can ficlin yucadamu bihi gayr llah wahada tacriifu raazi raxmat llahi tacala caleyh cibaadadu waa fal lagu weyneynayo shay alla ka ahay alka waa loo istaagaa naqaskaa la isku dhajiyaa laba daqiiqadood sobataqaaa mar baa la dejiyaa marna waa la saaraa maalmuhuu leeyahay xiis gooniha loo qaadaa miisig iyo tolba iyo baambay goonihuu leeyahay xun baa loo xulaa iyo dadka xataa hawsha ayada haddii asaaliibtii anshi calanka aad gala martana waa la isxili jiray waagu hore haddana waan isxili baa u malaynaya hawlahaas waa maxay waa afcaal aqwaal dhaqamo lagu weynaynay calan matalaya wadan iyo dal ma tahay marka cibaara can ficli mucafan fiiha ayr llahi samay hawshaasi shirki baa soo gala iska ilaaliya calanka shanta shanta geesa hadda shanta geesa waa lagu kala tegayba hadda waxaynu baraynaa calamo waxaan u baahan nahay muxuu ahay labaatan gees labaatan gees baanu siinaynaa soo sida ma qadiyadaas waa qadiyad kale masalada uskuul islaami ah oo carruur muslimiina lagu tababaray oo caqiidada lagu saxaabay oo daraba inay xilkii masuud hadhow qaadaan hees caawa lama walaa mid keeniyo walaa mid keyrkii ma banaana sharcan waana xadgudub waana xadgudub hawshana hawshan haliska daraasiyo wax walba gaada nala timaada inay isku hormooda mahe iyo dad khubara wax hada weydiiyo aduu haddaan aqoon kugu filanayn dadka korta weydiye haddaad adu wax baaran karto xoogu ku bilaabiyo labaysatayna waxaa iska baa ijmaaca weeye in ruuxa muslimka uusan samayn karin fal asagoo aan xukunkiisa ijmaaca ibn cabdibar baa soo guuriye alimaam qarafi baa soo guursha taqiifuna subki baa guuriya afarta imaamka ijmac bay soo guuriyaan ruuxa muslimka uma banaan inuu fal sameeyo weebuu ku hadlo dhaqanuu ku dhaqaaqo asagoo dhogaanin xukunka sharciga qadyada ayda iska biga hawsha ma aha war intaan hees calan qaday in horta intaana qaaloodaan isweydiina macay calankan ku jeeda xagee ka yimi heesta maxaa looga dalilaya maxaa loo weynay yani dadka muslimiinta waxaa moodaa wax walba gaalow sameeyaan waa lagu dhaqaaqo waa loo kala tartayba weli iskuulaadka hadda gaalisoo kale arkaysa iskuul weyn oo muslimiin leeyihiin bartankisa waxaa ka taagan calan dheer baa ka taagan waxaa laga yaba inaan lagu qasbin baa laga yaba inaan lagu qasbin oo aysan qasayn baa laga yaba isagaa daadin yaan argisa lagu dhigayn waa qaxooti yaan lagu dhigayn yaan balaa lagu dhihin isku leeyahay in balaa ku dhaqaaqi waxaa noqdi jiray baakan daayada weliqa naabada markuu geedaha fuulo dhulwaagi geedaha xeebaas hoos istaaga libaxumaga geedkii ma fuuli karo ama dhulwaagi leerana faraaba daanyaku marka midba ku xumay soo qumay kayabaa la taway waxaa loo qumay ku xumay iska qara duudiisa iyo qaylaha hoosta fadhidaa dhibaysa daanyaha midba marka kuku xoog baday la tuuraay saa isku fuudayabayna ku leenahay yaagaalku soo firinna ama unkenya kugu xanaaqin ku leenahay diinteena yana ka siimayay farwan fog samaynaysaa iska baara iska ogaada ilahay xaasada taana macnaheedu ma aha dadkaas ku dhex nooshiida waxad ee waxaynu ka hadlaynaa diinkiina ilaashada ma dhibaa ku jira war adigu diinkaadi dalibaada diintaada ilaasha maxaa dhibaa ku jira nin walba wuxuu yahay iyo taariikhdiisay diinkiisu dhowranaya adigu maxaa kaa dhiga baali caana waxa adigu kaa dhiga baali caana ma garanay ilaha laga cabsado diinkana ha loo dadaalo wallahu aclam inuu iskuula ka dhigtaa jiraa marka madada sida adigan imtixaan ku gala tan islaamka eedan imtixaan ku gala markaan waynu soo jiraado maad ka daysaa waxaan waxay anagu ma aaminsan laakiin maxaan kaga baasayna hawshaasuu ka hadla wadaad waa arrin jirta waana ku badan tahay eh, bulshada soomaaliyad aad bay ugu badan tahay qadiyadu eh, ninka si erida qaabkaa ku galahaya imtixaanka inuu ku baas qiimayo carur aduu yahay waxba lagu takfiirin maayo laakiin waalidkii hawshaa geeliye meeshaa keenay baynula xisaabtamay nin weyn oo caqligiisu ku filan yahay hadduu yahay asaga la weydiin wuxuu imtixaanka ku galay hadduu yahay wax sharcigeeni kasoo horjeeda diinteenina duminaya ama kufri keenaya ama xaaraan uga banaystay keenaya waxaa wuu ku gaaloobaya shayga inaad fahmaysantahay shardi maa cinda ahlicilmi sanam haddaad u sujuudo xuguubu sharar aan ku qaata ka warama xaggan aan aaminsanayn sanamka asaga inuu cibaada muto sanam baad usujuuday waaa sanamka sujuud hadaad usujuudo waxaan kusinaynaa boqol kun oo doolar baashan isu dhameeyey boqolkan baa lagu dhiiba ku sujuud adoon aaminsanayn sanamkan iyo geedkan iyo dhagaxa ugu cibaada mudan iyo ilaahna yahay haddaad ku sujuuddo cinda ahlilcilmi muslimatiid waad gaalowday kelijamaa qadiyadu marka ma aha ma aaminsani waan aaminsanaya falka marba haddaad samayso gaalnimana uu yahay xaggana aan lagu qasbano mukhtaar tahay diinkaad kala baxaysa masalada kale marka uu mawaanic iyo shuruud lahay dambaysa laakiin hunaa carruurteennii khatar bay ku jiraan hawshaa wala sheegay iyo kuwa qadarana way jiraan laakiin lama ogan waxaa laga yaabaa caawa barkina leeyaha dadkii wadaadka maxaa mas-uulaadka faraa ku geliyey fara dheera oo meelihii badnaa u lahlaaci jiray caawa muxuu ku nacay inaad sideedihiin baa laga yaaba laakiin xaafidadu waxaa weeye waa baahiyo furfur jiro wey ubadkeedii gacanta ka baxeen ilaah laga cabso sheekh diinta maxay ka qabtaa caruurta in la raaciyo jamaacatu tabliiq بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جماعة التبليغ أنا حسنا شخصيا واجعله هذا ظهرنا أفر أربعينات بالله بحي أفر أربعينات أفرتن بريد يا أفرتن يا أفرتن أفر أربعينات بالله بحي جبجيرتان كلام ويبا وردير لك dhulkaa ninka yaqaana baa garanaya intaan jijee wareer kasoo dhaweeyey baan barmiilka meel ilaalaala tagay barmiilka intaa kasoo dhaweeyey baan goday la imaaday nimankaasi in badanna waan raacay anagu waana intaan saba ka raacay baan dhul la waraago shan boqol oo kilometer yaan xagga yan muxuu ahaay galbeed ilaa jimma ilaa goanar baan la gaaday tabliiq inta aan ka arkay niman qiimo badan oo khayr kooba meelahay joogaan oo isku khilaafsan yihin tabliiqu markay joogaan bariga eshiya hindiya iyo bakistan iyo iyo kuwa soomaalida ama khaliijka jooga ama carabaha jooga isku darxina ma aha isku manhajna ma aha marka la gabagabeeyo waa jamaaca islaamiya anaga arkayna jamaaca min jamaacaati lmuslimiin wey khayr badan bay leeyihin waxyaabahii ku ammaanayeen waxaa kamid a dulqaadka waxaa kamida ah waa niman ikhlaas badan oo daacadnimaday ku badan tahay waa niman ay ku badan tahay akhlaaqda islaamka iyo anshaxa waa niman ruux kastoo muslim inaysan dhiban isku daya inay geefiyaanba mooye waa niman isku daya shilinkiisa inuu isticmaalo wax ku qabto ummadda uusan waxweydiisanin akhlaaqdii iyo idabtii islaam laga baahnaa wahaabiyana aan ka weynay islaaxana aan ka weynay xataa mujaahidda qaarkood ka weynay baan u table ku arkay beelahooda waxaa laakiin kamid a ah waxbarashadaa ku yar inta wax ma bartaan in badanna waan kala hadalnay inkastoo ilmana waxbarasha wax ka bedelay laga hore kitaab fadaa'il acmaal yana wadan jireen way badeleen oo almasir ay ku badeleen hadda way ka gurinoo saxiix tariiq batariin bay marahayaan hadda way dalaantalahayaan weerarka ay jugtahay in lagu wada waa fiican tahay sida waaga dambe sida lagu baanaa boqolkiiba boqol u noolaa laakiin ra'yiga ah in nimankaa la fiidsho oo masaajida loo diido oo la dagaalamo sida wadaagadoona soomaaliya ay qabaan anu ma arko khayr khayrkoona wanaagsan weeye akhdaada ay leeyihin halloogaduga halaga soco wixii wanaagan hala kaamayso masaajidna ha loo furo gobakimada waxaa weeye ninka aqoon aqoontiida oo ku filan leh oon muqadid aga xirxiraan aan noqonayn jamaaca kadahum la bixi karaa su-aashii la weydiiye waa intaas ninkii jamaacu tabliiq doonaya inuu la baxo waa inuu aqoon ku filan leeyahay garanayo bidacda ay ku khaldami karaan garanayo waxa loo sheegay marka juhuudooda kale markay inanka taykalugan kenya meel aysan marin tulooyin ciqda oo weligii gudaad wahaabi kusan tegin iyo mid muwaxid ah iyo istaagahaya halkan ay kalo ah bay soconayaan talabiig iyo adduunka meelaysan ka tegaynin ma jiro hawlo badan bay hayaan oo xisaabo badan bay noo qabtay oo islaamku lahaa Eh, nololba si cunaha lagu dhego waxa weye waxba loo socon maayo meelo badan oo muwaxidiintu ama eh, tawxiidku gaari waayo bay gaadhsiiyeen wayna dadaalaan waxa ka dhiman ayagu aan ku haysanina waan buuxin haddii wadaadka waxaa loo sheegay ikhlaaska iyo dadaalka tabliiqa iyo tawxiidka wahaamiyada iyo maamulka iyo siyaasadda eh, akhwaanka haddii la isku daylaha islaam dhamaystiran baa soo bixlaa mid baa laga sheegay eegawanba meesha ka maqan waa inuu kaba asala takaamul inaynu isbulxina asal ahaa khulaasadaydan waxaa weye nooca tabliiq waa manhaj jamacat islaamiya fiiha muraaxadaat fii manhajha muraaxadaat caqadiya wa camaliya ayay leeyihiin laakiin taasi ma diidayso in la kaamaysto ama lala shaqeeyo lala tacaawuno wixii suuraga lagala tacaawuno ninka raacayana waxaan u shardinaya inuu aqoon una leeyahay suu iskaga garto wixii aldan iyo wixii saxan wallahu aclam waan ka hadla hadiyata caruurtaas hadisa labadii malora caruurta haddii caruur la raacinayo loo tarbiyayn waalid inuu raaco caruurta lagu darayo si lagu soo tarbiyoodaan akhlaaq soo qaata way fiican tahay waalid aqoon ilmaha waa lagu raaco niman waxaa soriga soo raaca u badan beriga ishay ka yimaado aqoon badan lahayn jahaalan u badan ee khuraafaad badan soo ku jiro dawarku u baadinaa mutallaqatun raaca quyuud adagiga dhibka kama jiro waayo anagu la socodeen raacaynay tawxiid lwahaabiya sharcay tawxiid lwahaabiya sharcay noo weliba kacsan sagaashan iyo laba iyo saddexdii bay baa weli waxaa ku qasban inay kalaha ku tukadaan oo ay bisinka siraystaan oo ay fatarana qaajiyaan oo ay alxamdulilah ka bilaabaan way yeeleen ilaa wada socda niman dhib badan ma aha waa la bedeli karaa wixii wanaaga haddii carruur la raaxinayana waxaa weeye masaajidka aan ku qasmayna qayba inuu qasbo qasab maayo laakin waagaas cawaa reer kacsanadood maasabila tahay <laughs> eh, haddii carruur la raacinayo waa in waalidu raaco aqoonle wallah su-aalkani taba su-aal buu qoray waxaa uu ku qoray luqadda carabiga waxa uu leeyahay maa ismu risaala bakar abu zayd su-aasha kale kama almacruuf ana almadaaris alislaamiya لا فرق بينهم وبين المدارس الحكومية إلا باسم فقط كيف نفرق بينهما؟ صار مقعود تعليق المدارس الأجنبية لها تعليق المدارس الأجنبية بكر روسي تعليق المدارس الأجنبية مخاطرها هذا تعليقها ومخاطرها والسبير والشهر قراءة يا ابن عرا آخر يوم يوم الكردون يقول سكولات الكهرباء maxaan looga aadan maxaan ka qaban karaa maxaan ka samayn karaa hawsha waa in uu akriyo waa jeclaan lahaa isagana ku xooga oo laga heli karo ninkan haysanina ha koobiyeesto qaybta dambe ku saabsan madaarista islaamiga ah iyo kuwa xukuumia wax farta uma dhexeeyo anu waxaan le fardiga udhexeeya isu manhajna ma aha isku tayo iyo isku dadnimana ma aha waxaa keliya haddana ku mulaaxadaynayna waxaa weeye in macalimiin gaala caruurta yararkaa lama keenayo iyagona guddoon xiisada afartan iyo shan daqiiqa macalin gaala aadu ku jiday markuu sii jacbooniyo waxa doonu sheegaya markay ku yar tahay wiil ilmi yaraa ee soomaaliga ama muslimka wuxuu aaminayaa in asiga gaalka isku mid yihiin wax u dhexeeya faariqan uusan jirin kan diinkiisuna uu saxan yahay anna aan saxanahay saanaan waala ku aano reer bani aadam iyo reer bashar walanahay maca salaamaha isnuugto intaasaa ka dhaadhic aafada u daran waaba intaas marka carruurta waa in la ilaaliyo mustaqbalkooda iyo diintooda haddiiba marka ay timaado in ay isku manhajkiin anigu kama warqaba hawshaas mana ogayaha da waran ka soo gaarin wadaadkaas tusaale soo qoray marka waa inuu sheego waxay wadaaga anagu isku mid ahayn kala fogiin baan qabaa waxaan ku haystayna waan tilmaamay taanayaysa noqoni in intii laga noo bixirtayba haddana isha lagu iskudaadka ilaa noo kala daba madax ku dhufataa waddan ayaga xukunku waa isku mid farma uga dhexeeya hala wada ama hala wada joojiyo waa xadgudub kuwaan islaami aan leenaha wixii ka qaban hala sasco hala canaansado dacacun baa la yihahdaa yaan la duminayn wallahu aclam kasoo koobinaa sail kale waxa uu leeyahay fadiilata sheekh iskuullada muslimiinta waxaa dhacday cagta muslimiinta ayaa lagu dhisay dadka sida la og yahay dadka waxba ma haystaan sidaa darteed ayaa waxa ay geysteen iskuullada gaalada oo free ah badala maa ay iskuulladii muslimiinta ay yihiin iskuullada qaali ah sidaa darteed ma gaalnimaa arrintaa lagu noqonaya bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah alih wasaxbi ruuxa muslimka ee faqiirka umihiisa inuu waxbarta doonay bahlowgeyd ba haweenkan muslimiinta horta il ka saaraya mar haddaynu nahay ummad jaariyad aqaliyo meel ku nool dawlad islaam ayna maamushaan aysan jirin waxaa laasim ahaa inaynagu samaysano maalinoo khaasa hadda ka horan waan ka hadla doo muslimiintu qaabka u dhaqmayno wax qaba ma jiro innaga saddex boodayno wadaadada ayagu aafaysan intaga fiqul aqaliyaad baa jirayana sii aafiyeen fiqul aqaliyaadka anugu aan ka maqlay ama aan ku arkay fuqara kutubtooda waxaa hadday bulsho muslimiina waddan gaala ah ku nasho oo laga badan muslimiinta muslimiinta ayaqti ee laga badanya waxaa waajib ku ah inay samaystaan nin ayaga mas-uuloo madax ah ra-iis ama amiir loo kalaynu samaysanaynaa ah dayacaan aan la gelayna waa waxaa muslimiinta oo dhan amiirkaa markaynu samaysan waan ka warqaadanayna qaabdi baynu samaysanaynaa ah diinta islaamka nagu xukuma oona qasbi karin lahay leanna awooda lagu qasmaanayo dawlad kaloo gaalaa naga weyno nawaaseyto naga baxaysa dabacayna maxkamada way furan tahay ruuxii muslimi diinta islaamkaa raba ha usoo xukuntaamo iyagaa la kala bixin lama baahadeen in maxkamad gaala la tago oo faylkaas uu furaado toban san waaga dambana lagu soo dameco toban milyan oo kharash ah oo kaa raaca maxkamad isla qaadibaa la sameyn amiirkaa magacaabay magacaabay kadibna amiirkaas iyo qaadiga kalkaaliya la shaqay kadib waxaa la samayn baytulmaal muslimiinta wuxooda dayartaa kooda muxuua dukanaha meydkooda janaa-istooda masaajidooda laga tambiiro laga dariyo wixii o dhan waxba mayna ka samay waxaynu kenyati laakiin hala ordo waxayna wada xukumaa uhuru kenyatan waa haystaa kalaas hala wada kalo marka ninka ah ee faqiirka caruurtiisa uu la aado meel daan oo tasadabka qayb baynu ku leedahay laakiin asaguna ooma banaynayso in caruurtiisu uu iskuul geeyo horta nawaajibba carurta iskuula geeyo so in laisweydiiyey ma carurtan noloshooda inaa ku dadaalo qur-aankana bad iskuulka qur-aanka dugsiga qur-aanka macalinka meesha muxuu qaatay kun shilin macalinka kuma baa laba kun baatan laba kun iyo kun waad heli kartaa kuwaad qaaraan ku heshay meesha ayadaa iska gey macalimiintu weli waxaan ogahay in badan kamida inay carurta agoonta iyo dadka danyarta iyo cafiyaa waxba iska qaada oo naxariis weli baa ku badan tahay markaa iskuol cawd in la geeyo wax kuu banayn ma jiro ama gaalnimo ha noqoto ama aysan noqonin hawl laga shakisan yaha ma gaalnima mise maya ma dembibaa mise maya cawd inaad usii qaado mamnuuca ma banaano sido qur-aanka bar masaajidka ku xid ilaahay ka cabsadoo dheh wixii yaar adeegi kartana su qur-aan kukiy adoo mucallim ahayn waan aqoon ahayn sidaa ya laakiin iskuol maraba kuu banayn mayno inaad carruurta geyso iskuol gaalo ama balay badan noqdo ama mid kaniisadadooda lagu kuma banaano muslimiintuna hawshaasi lug bay kuleeyihiin leeyihiin waa inay baayadu isqaashaan iska warqabaan la sameeyo jamciya laga taageero dadka muslimiinta dhiman lalana warqaba sheekuna faatil masjidku waa nala dayacan yahay waana qadiim waan dhis rabnaa ee dadka noogu baraarujin bismi lah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wa aalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd masjidka horta waanaa ugu dambaysay afar sana ka hor taqriiban baa mararka imaade ka jeediyey masjidku waa ballaadhay waana weynaaday waagaas amaa soomaaliya yar baa ku noolay xaafadad waa la soo intii tacaawu masjidka fadhida haddaad xil qaantaan masjidka marka dhisi karo oo qaban kara wixii dayacatyada ama dib u dhisida idinkaa ku fillaan kara ee masaajidda ku yaala bilaada alkufri ama wadamada galo ay ka qaliso muslimiintuna ay aqaliyada ka yihiin masaajidda ku yaala in la dhisaayo waa waajib kuwa aan masaajid lahayn in loo dhisa waa waajib xaafadaha insa laga dhisa waa waajib kii dume in la dayac kii dume la dhiso waajibtay inaad xooga urulisaan oo beytka idin ilaalinay waxaada muslimiinta ilaaliya aqaliyadka waxaa kamid ah dugsiyada qur-aanka ay leeyihiin meelaha janaanista ay kuwada tukadaan xabaalaha mideeya masaajida iskugu yimaadaan meesha keliyaad ka nooshihiin waa masjidka maalinka laydinka waanin ku tukanaysaan isku arkaysaan khudbatul jumcaha waxa laydinku sheegi intaasaad ku dhaqantihin maalinka aada weydaan waad dhumaysaa masaajid markay soomaali haddii lawaago oo inagu tabarkale aan weyno zakawaadkaa lagu bixiyo zakooyinka xoolihiina ka go-aayay masaajida fii bilaadi lkufri ku yaala yahay way siday banaan tahan taxqiiqa shacbi waxayna gelaysaa sahmiga loolan iyo masarka loolan waa fii sabiililah fii sabiililahi waxaa la gelayaa binaau lmasaajid fii bilaad lkufri waa nooc meelka adguysanayaa idan ninkii wax kala waaya sakadiisa hamasiyo si maskaa loo dhiso wuxuuna lamid yahay asagoo ku bixiyay aljihaad fii sabiil lah uu lamid yahay asagoo ku bixiyay fii binaa'i masjidin aw beytin xujaj hawshaasi markaa loo istaago aan la iska xilsaaro wixii la qaba garaaco abda waajibkiileed weye ninkii waajibkaa diisi ku gudan waayana zakadiisaa ku bixiyo sidaasaan ku talinaya waana sidaa sharcan baxdiga indig u baani arday ah asagu marka ka shafeeyana waanu siinana baxdiga muhiimadu si walbaa noqotay masjidka waa la dhiso la dayacto waa la qaybato zakadana lagu bixiyo sadaqaadka wallahu aclam su-aashu manaa soo noqnoqotay mashruucii iskuulaadka baa soo noqnoqonaya wadaadka wuxuu leeyahay marka iskuulaadka gaalada carabta la geynayo foom baa lagu siinaya foomkaasi wuxuu waalidku feermaynayaa inuu diyaar u yahay imiisa inuu bolo si arida uu qaato isagu marka waalidku ka war ama hawshaa feermeeyo oo galaaday iyuu sidaa ku geynaya asagaana dooranaya waalidka mana siinaya muuna feermaynaya waalidkii marka sidaana ku gaaloobaya waalidku si adig waxay tahay min yaqaana haddii wax fahamsan qadyadana ka warqaba buu gaaloobaya laakiin caamada muslimiinta inaan ka warqaba hawsha mala fahamsana ma daraysan si adig waxay tahay majinbaa mise waa bashar wabooma hayso waxa mababda gaalaa mise waa waamadiisa kama warqabaan aqoon la qaadanaya maadayay moodahayaan marka mashruuca la fahansiiyo hala tawxiyeeyo bacdamaa la tawxiyeeyey kadib da kusii adkaysaa markaasaynu kala baxaynaa wallahu aclam قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا له ما تكافئوه فادعوا له جزا الله الشيخ الجزاء وأحسن الله إليه وغفر الله له ولوالديه miisaankiisii miisaanki xasanaadkiisa allah ku dembigiis dembi waalidiintiisa allah dhaafo majmaceenna imaatankeenna iyo kulankanaga jannat lfirdows allah ka dhigo wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu